الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wkfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiin baynu ku soo jiray khaas ahaan waxaynu joognay kitaabu libaas waxaynu ka bilaabaynaa in allahu tacaala baabka boqol iyo labaatan baabu istixbaabi tarki tarafuci fi llibaasi tawaaduca in laysi sarraysiiyo in laga tago jeclaysiga la jeclaysanayo ayuu u baab yahay fi libaasi xagga dharka laysku sarraysiiyo oo dhar markaa koreeyo oo yacni markaa aad u sarreeyo la xidho oo looga tago tawaaducan isdhuldhig laysdhuldhigaayo looga tago inay mustaxab tahay ay wanaagsan tahay ayaa loo baabaystay ay baab u tahay baabkani wuxuu ku saabsan yahay dharka aadka u koreeya in layska daaya inay fiican tahay oo laysaga daayo in laysdhuldhigayo sidaas inay fiican tahay ayuu baabaystay way bannaan tahay dharka koreeya in la xidho tanna waxa weeye iyaduna waa jirtaa marka labada mid walba waa jirtaa haddii dharka markaa aan dharka laga koreeyo hadduu iska daayo qofku oo dharka iska dhexdhexaadka uu xidho amaba marka dhar laga yacni markaa roon yahay uu xidho cawradii asuraya oo hagaajinaya shuhra aynay ku jirin aanu caanbax iyo wax la mida mid markaa keensanaysa aan ahayn oo qofkii uu noqdo marka waxa weeye qof markaa tuka baalcado kale aanu noqonayn dharkii uu noqonayo tuka baalcad uu noqonayo ama xagga korraynta ha ku noqdo ama xagga hoosaynta ha ku noqdee ee uu dadka ka sheeganaanayo tan noocaasi waxa weeyaan isagu waa madmuum min xaysu daca min xaysu rifca xagga hoosaynta ama ha noqoto inuu markaa tuka baalcad noqonayo ama waxa weeye xagga koraynta ha noqoto tuka baalcad inuu noqonayo dharka noocaasi ma fiicno waa hiyaabu shuhru noqonaya ciid baa ku soo arooray man labisa thawba shuhratin albasahu allahu thawba madallatin yowma alqiyaama mara caanbax qofka xidhaa nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam marada caambax waxay noqon kartaa bay yidhahdeen xagga koraynta min xaysu rifca oo dadka kale waxayna xidhana uu ka sheegan yahay ootuka baalcadoo kale uu noqonayu xidhay ya ama xagga hoose intay noqon kartaa min xaysu dacaf haddii marye markaysa marka waxaan aad u liita xidho oo dee markaysaa uu ku sheeganaanayo ku caambaxayo war miyaad garanayan dharkiisu waa ka magaalada marka wa dharka lagu sitee kii caynkaas ahaa oo tilmaanta dharkiisaaba ugu filan bes in lagu tilmaamo waa tukaba alcab man eh, labisa sawba shuhratin fi dunya albasahu allahu sawba madallatin yowma alqiyaama allah wuxuu u xidhaa maalinta qiyaame dhar dulli buu u xidhaa taas looma jeedo laakiin eh, dhar dhexdhexaaduu xidhay ama dhar waxa weeye yacni markaa dadka badankoodu dharkay sitaan ay ka korreeyaan ayuu xidhay kuwii korreeyey isagoo heli karaya ayuu iska daayey waxaanuu isaga daaya tawaaduc ilaahay dartii uu isu dhuldhigayo ka noocaasi inuu wanaagsan yahay baa loo baabaysta qad sabaqa fii baabi fadli iljuuci wa khushuunati alcayshi jumalun tatacallaqu bihada hada albaab qad sabaqa xaqiiqee waxaa hormaray fii baabi fadli iljuuc gaajada fadligeeda baabka ku saabsan wa khushuunati alcayshi iyo nolosha adag baabka ku saabsan waxaa ku soo hormaray jumalun jumlooyin axaadiisaa ku soo hormaray oo tatacallaqu bi hada albaab ku tacalluqaya baabkan baabkan la xidhiidha oo ku saabsan xadiidka siddeed boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo shan iyo toban wa can mucaadi bni anasin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal man taraka allibaasa tawaaducan lilah man taraka ku kastoo ka taga allibaasa dharka ka taga waxaa loo jeedaa dharka yacnii qiimaha iyo qaayaha badan ka tagoo iska daaya aadka u korreeya aadka u quruxda badan uga taga tawaaducan lilaah isdhullig daraaddii uu ilaahay dartii isu dhulligayo wa huwa yaqdiru calayhi wuxuu ka tegay dharkaas walxaal huwa isagu yaqdiru calayhi uu kari karayo isagoo goosan karayo kari karaayo dharka qiimaha badan ee aadka u korreeya inuu xidho isagoo awoodi karaya ayuu tawaaduc ilaahay dartii uu isu dhuldhigaayo uga tegay dacaahu allaahu yowma alqiyaamati calaa ru'uusi alkhalaa'iq dacaahu allaahu ilaahay waa u yeedhaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalaa'iqdoo dhan korkooda ayuu ilaahay uga yeedhaa khalaa'iqdoo dhan korkooda ayuu ilaahay uga yeedhaa xataa yukhayirahu si u dooransiiyo ayuu ugu yeedhaa min ayi xulali aliimaani shaa ay min ayi xulali ahli aliimaani shaa dharka ahluliimaanku ay xidhaan ee uu doono yacni si u doorransiiyo muxuu u doorransiinayaa yalbasuhaa waa xidhanayaa yacni inuu xidhu ugu yeedhiya waxay noqonaysaa yacni markaa sababta in la caddaynaayo istinaaf bayaaniya weeye rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasana buu yidhi wakadalika sheekh albaanina waa taxsiiniyey marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ruuxa iska daayo dharka korreeya isagoo kari karaaya oo dhar laga korreeyo iska dhexdhexaada iska xidha uuna kari karaayo dharka qiimaha badan ee aadka u korreeya inuu xidho uu awoodi karaayo ilaahay sharfiduu sharfayu maalinta qiyaame khalaa'iqda dhexdooda uga yeedhaa isagoo khalqiga ku dhex sugan ayaa marka waxaweye khalaa'iqda korkooda yeedhistaas markaa looga yeedhaa markaasaa waxaa la doorransiiyaa dharka ahlul iimaanku xidhanayaan nooca uu ka doono ayaa la doorransiinaya markaasuu noocaa xidhanaya markaasuu noocaa xidhanayaa marka waa tafdiil la fadiilaayo weeye axaadiis baabkan ku soo aroorto kalena waa jirtaa waa inoo ishaaro baabkaa hore khushuunatulcaysh iyo halkaasaynu ku soo marray buu leeyahay iyo fadlijuuc baabka ku saabsan baynu ku soo marray albadaadatu min aliimaan ayaa ka mid ah xadiiskii tilmaamayey oo waxaweeye dharka yacni waxa weeyaan laga koreeyo qofku inuu xidho waa kuwa uu marka xadiisku markaa tilmaamaye iimaankay ka midta waa rasulhaya laakiin shuhro weynayna keensan qofku inuu noqdo tuka baalcado oo dadkii kale uu ka sheeganaado waa inayna keensanin dharka hooseeye uu xidhanayaa ee hadday noqoto inuu haylo soo xidhay markaysaa uu dadka kaga sheeganaanayo tuka baalcad noqonayo ta noocaasi waxay noqonaysaa mid khalat ay noqonaysaa taa waciidka uu xadiidku sheegaayo waciidkaas siyaaba shuhra ayuu markaa soo gelayaa wixii marka waxaweeye qofku uu ku noqonaayo tuka baalcaad lama rabo bii'ada qofku uu joogo dharka laga xidho waa inuu xidhaa sidaas aawadeed waxyaalaha khaladka waxaa ka mida dharka qariibka ah ee waddanka aan laga xidhan oo kale sida waxaweeye markaysa markaa maryaha markaa waddanno kale ay xidhaan ee qofkii uu ku sheeganaanayo oo ku caanbaxayo ee aan markaysa waddankeenna caado aan u lahayn ee waddannada qaarkood markaysa markaa laga xidho yacni ta noocaasoo kale ah waxa weeye inuu markaa waxawayn xidho ma aha waa inuu eegaa bii'ada markaysa markaa waxa laga xidho oo marka kamannaas yacni markaa dharka xalaasha ee la xidhanaayo ee markaa dadku marka ay xidhanayaan ee mid lagu qariibsanayo aan ahayn noocaas waa inuu xidhaa marka waxa weeye nooca hooseeye inuu ka xidhaana oo tawaaduc uga jeedo aan istusnimo uga jeedin ee arkay maqlay aynay ahayn uuna kari karayo dharka marka waxawn yani qiimaha badan inuu markaa xidho goosto awoodi karaayo taasna fadli ayaa ku jira haddana gees kalena waxa weeye waynu arki doonnaa marka dharkii hooseeyey waa soo gelaya markaa tan baabu istixbaabi tarki tarafuci fi libaas dharka hooseeyey inuu xidho laakiin bishari waa inayna markaa shuhro ka dhalanayn bishari waa inayna shuhro ka dhalanayn duun waa noqon karaan nooca hooseeya waa noqon karaan laakiin waa inaan shuhra ka imanaynin otu ka baalcad aanu noqonayn baabka baabu istixbaabi tawasudi fi libaas dharka in la dhexdhexaysto in la jeclaysanayuu u baab yahay fi libaasi walaa yaqtasiru kuma gaabsanayo calaa maa yasri bihi wax markaa isaga xaqiraayo ceebaynaya ligayri xaajatin xaaje la'aanteed baahi la'aanteed walaa maqsuudin sharciyin maqsuud sharciya la'aanteedna wax isagii markaa xaqiraya oo lagu dheeldheelayo kuma gaabsanayo yacani dharka markaa dhexdhexaadka fiican in la xidho ee lagana wanaagsan yahay oo laga koreeyo lagana hooseeyo yani nooca ugu koreeyana aynay ahayn nooca ugu hooseeyana aynay ahayn marka kaa hore wuxuu xigayaa xagga duunka ayuu xigayaa ya tawasudkuna waa soo geli karaa ila waxa weeye wuxuu ka tegay kuwii markaa rafiica ahaa ee korreeyuu ka tegey kuwa korreeye markuu ka tago mar waxay dhici karta inuu uga tago tawasudka dhexdhexaadka marna wuxuu uga tegi karaa duunka yacni xagga hoosaysa laakiin waa innaga shardi sheegnay ku saabsan waa inaan markaa shuhra ka dhalanayn duunkii haddii dad badani ku jiraan oo shuhra ka iman mayso oo dharka hooseeye markaysa khalqi badan iyo dad badan ay xidhanayaan markaa shuhra ka dhalan mayso wahuwa yaqdiru calayhi markuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa haddii uu kari kari waayey oo inuu kari kari waayey daraaddeed oo dharkan ay ku qabsatay sidaa uu u xidhay de fadiila markaa kuma sugnaa ya allaahuma ilaa in marka waxaweya uu niyeysan yahay hadduu awoodi karo xataa inaanu xidhan kaa koreeya haddii niyadaasi ay jirto niyadaasi tanfacuhu way anfacaysa laakiin haddii kale ninkii awoodi kari waayey dharkaa koreeya oo wuxuu u xidhan waayey ay tahay inuu kari kari waayey isagu fadiilada xadiisku sheegaya yeelan maayo qayd baa la socda wahuwa yaqdiru calayh waa aragna baabkanna wuxuu tilmaamayaa nooca dhexdhexaadka ah ee dharkaa in la xidhaa inay mustaxab tahay yacni kaa wasadka abaa fiican oo yacni waxaway noocii hooseeye dadka qaar ku xaqirayeen ma aha noocii korreeyey ee markaysa markaa waxaan yacnina ma aha labadiibu udhexeeya wasadka weeye wasadkaas waa fiican yahay nooc xaqirayana ku gaabsan maayo bimacnaa xaqiraad u sababaya xaaje la'aanteed xaajadu waxay noqonaysaa dee inay dani ku qabsatay oo ama mid kaleba awoodi kari waayey dantuna keensatay inuu cawradiisa ku asturo ama maqsuud sharciya la'aanteed inay tawaaduc ka tahay na waa noqon kartaa tawaaduc inay ka tahayna waa noqon kartaa yacni waxa weeye dadka qaarkood waxaa laga yaabaa dhar aan dee waxa weeyaan lagu ceebayn dadka qaarkood lagu ceebayo dadki dadkii waxa weeye waa maraatib ya dadka qaar baa dhar baa looga bartay marka dee dadka qaarkood waxaa dhici karta dharaan lagu ceebayn in qaar kale lagu ceebeeyaa dhici karta in qaar kale lagu ceebeey ayaa dhici karta marka maqsuud sharci wuxuu noqon karaa tawaaduca maqsuud sharci inaanu ku jirin xadiidka siddeed boqoliyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo lixyo toban can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ina allaha yuxibu an yara ahara nicmatihi calaa cabdihi imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey camr ibnu shucayb camr ibnu shucaybna aabbihii shucayb ibnu maxamed uu ka wariyey aabbihiina awowgii uu ka wariyey cabdullahi bni camr ibn caas haddii marka la yidhaahdo can jaddihi waa jaddi camrin haddii la yidhaahdo wuxuu noqonayaa muxamed ibnu cabdillaahi buu noqonaya waa camr ibnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillaahi ibni camr ibni alcaas marka jaddihi damiirka haddii loo celiyo camrin wuxuu noqonayaa muxamed ibni cabdillaahi buu noqonaya muxamedna waa taabici saxaabi ma aha saas aawoodee xadiisku wuxuu noqonaya mursal mursal buu noqonaya can jaddihi damiirka haddii loo celiyo aabbaha loo celiyana oo aabbaha awowgii la yidhaahdana wuxuu noqonaya cabdullahi bni camr bni caas ayuu noqonaya waana sidaa saxiixa ay waa saas muraadka looga jeedaa can jaddihi inuu yahay cabdullahi bni camr bni caas yaa saxan iyadoo mararka qaarkood la tasriixinayana waa soo aroorto xaakim baaba mustadraka ku soo wariyey iyo kayrkiiba waa soo wariyey waxaa isweydiin laha haddaba markaa shucayb awowgii cabdulaahi bnu camrin wax ma ka maqlay ya taasna waxay tahay waa ka maqlay oo xadiis xaakim soo warinayo mustadraga ayaa tilmaamaya inuu marka ka maqlay laga fahmaya oo xaakimkuna ku tacaliiqinaya o odhanaya xadiiskani wuxuu ka dhigan yahay waa milu mulaaqaati ilyadi bilyadi gacantu gacanta inay la kulanto kale ayay ka dhigantay cibaaro noocaasoo cabiraya marka xadiiskaasi waxa weeye waa aqwa xadiis oo markaysaa marka wax ka qaadashada shucayb wax ka qaatay awowgii cabdulaahi bni camrin faa'iideynaya saas aawoodee culamadu waxay ku dareereen xadiisku haddaanu cillo kale lahayn camr ibnu shucayb can abihi can jaddihi inuu yahay xasanu xadiis xadiis xasaniya qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bnu camrin waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi ina allaha yuxibu an yara ahara nicmatii cala cabdih ina allaha yuxibu allah wuxuu jecel yahay an yuraa in la arko aharu nicmatii raadka nicmadiisa in la arko calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa in lagu arko ayuu allah jecel yahay an yara hadday tahayna waa inuu arkay noqonaysaa an yuraana in la arko ayay noqonaysaa muqayaru siiqa marka laga dhigo marka an yara haddii la yahay la odhanaya an yura la yidhaha aharu baa la odhanaya waa lagodayaa rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waa xadiis xasana weeye ruuxa marka waxa weeye muuqiisu waa inaanu dayrin ninbuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam muuqaalkiisa dee aanu markaa xoogaa qurux badnayn dabeedna markaasuu ku yidhi xoolama leedahay markaasuu haa markaasuu u sheegay nooc walba inuu leeyahy ya markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ruuxa nicmadu inay ka muuqato oo raadka nicmadu ka muuqataa inuu allah jecel yahay oo muuqaalkiisu inuu u muuqdo faqiir isagoo markaa taajir ah ma fiicna haddii miskiinba la moodo haddii la doono sadaqada la siiyo ya way dhacday tijaarta qaarkood in masaakiin la mooday wax lagu sadaqadaystay iyagoo milyandheerah se miskiin la mooday in wax lagu sadaqadaystay marka ruuxu in nicmadu ka muuqato muuqaalkiisu aanu dayrin oo oh, dee dadka baahan iyo fuqaraduna ay ku soo hagaagaan ya qaabka noocaasi waxaweye waa fiican tahay isaguna dee nicmada ilaahay uu ku deeqo wax ka bixiyo laakiin xayraan inuu ekaado ta noocaasi ma fiicna yacni muuqaalku yani nooc shukri naqawi waa nicmadii ilahay laga warramayo ama binicmati rabbika faxadis ya waa ka warran nicmadii ilaahay laga warramayo marka haddaan kibir kibir iyo wax la mida looga jeedinoo qasad xun laga lahayn yani in ninkii ilaahay wax siiyey nicmadii inay ka muuqato way fiican tahay marka wuxuu laakiin sheikhu u baabaystay tawasudka iyo dhexdhexaysiga ayuu u baabaystay si markaa adiladii hore tilmaamaysay eh, in dharka aadka u korreeya layska daayo eh, fadliga u sheegaysay aanuga hor iman si aan uga hor iman tawasudkii qudhisaa maraatibadee dee hadduu markaysagaa qofku waxa ugu korreeya wax walba doonto dee noocyo israafaa soo gelaaya dadka qaarkood markaysa markaa wax yar ee dee markaysaga laga iibinayo ayaa waxaa laga yaabaa wax fara badan in laga siiyo ya haddana wax farqiyo badan oo dee markaysa markaa mm, yaro dhaldhalaal ha lahaadaan laakiin qiimo badan oo ay kaga duwan yihiin aada uga qiimo badan yahin aan la arkayn haddana la odhanayo waxa weye waxaa la siiya iyaga intaas marka waxa weeye kuwa noocaas oo kale ma fiicna ma fiicna baabka boqol iyo labayo labaatan baabu taxriimi libaasi alxariiri cala arijaal xariirta in la xidhaa inay ka xaaraan tahay buu u baab yahay cala arijaali raggu inay xidhaan xariir inay xaaraan ka tahay wa taxriimi juluusihim calayhi iyo inay xariirta ku fadhiistaan inay xaaraan ka tahay ragga wa istinaadihim ilayhi iyo inay ku tiirsadaan xariirta ragga inay xaaraan ka tahay wa jawaasi lubsi linnisaa xidhashada xariirta la xidhaa inay dumarka u bannaan tahay ayuu u baab yahay xadiidka sideed boqol iyo siddeed dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo toddobiyo tobane can cumar bni alkhataabi radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam laa talbasu alxariir rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam xariirtaha ha xidhannina laa talbasu alxariir xariirta ha xidhannina ina man labisahu fi dunya lam yalbashu fi fa ina man labisahu kii xidhaa xariirta fi dunya adduunyada gudaheeda ku xidhaa lam yalbashu ma xidho fil aakhirati aakhiro gudaheeda kuma xidho ninka adduunyada xariir ku xidhaa aakhiro xidhan maayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan kalena waa la mid xadiiska siddeed boqoliyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo siddeed iyo tobane wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cumar bn alkhataab qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo inamaa yalbasu alxariira man laa khalaqa lah xariirta waxaa xidha oo qura man laa khalaqa lahu midaan nasiib aakhire ku ayaa xidha midaan dheef aakhira ku unbaa xariirta xidha waxaa loo jeedaa ragga ayaa laga tilmaamaya wailaa dumarka waxaynu soo aragnay inay xariirta u bannaanta oo xalaal u tahay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin lilbukhaariy riwaaye bukhaari u sugnaatay waxaa ku sugnayd man laa khalaqa lahu fi alaakhira midaan nasiib iyo dheef ku lahayn aakhiro ayuunbaa xariirta adduunyada ku xidha ninka adduunyada xariir ku xidha waa nimaan aakhiro nasiib iyo dheef ku lahayn qawluhu man laa khalaaqa lahu ay man laa nasiiba lahu waa midaan nasiib eh, ku lahayn ama dheef ku lahayn aakhiro ayaa loo jeeda xadiidka siddeed boqoliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo sagaaliyo tobane wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man labisa alxariira fi dunya lam yalbashu fi alaakhira man labisa ku kastoo xidha alxariira xariir xidha fi dunya adduunyada gudaheeda ku xidha lam yalbasu ma xidho xariirta fi laakhirati aakhiro gudaheeda xariir ma xidho ninka adduunyada xariir ku xidhaa aakhiro xariir xidhan maayo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqsan waxaa la yaqaanaa dharka ahlu jannuhu inuu yahay xariir wa libaasuhum fiiha xariir dharka ay jannada ku xidhanayaan ahlu jannuhu waa xariir saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxay la macno tahay jannada geli maayay la macno tahay maadaama dharkii jannada lagu xidhanaayey hugii jannada lagu xidhanayey la yidhi xidhan maayo waciidkani wuxuu la macno yahay janno geli maayo janno geli maayo waa waciid iyo goodi bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen may waxaa dhici karta jannada intuu galo inaan markaa xariir loo xidhayn oo taas mi ishkaal baa imanayo ku saabsan maadaama jannada wax alla waxay doonaan ay ku yeelanayaan yaa lahum maa yashaa'uuna fiiha waxaa ugu sugnaaday jannada gudaheeda wax alla waxay doonaan baa ugu sugnaaday marka waxay jeclaystaan iyo waxay doonaanba maadaama jannada gudaheeda ay ku helayaan miyaana nooc cuquuba ahayn in lahaa xariir isagu xidhan maayo dadka kalaa xidhanaya culamada qaar baa waxay yidhaahdeen doonistiisaa laga saaraya waanu doonaynba saas aawoodee wax cuquuba uu dareemaya ma jirto doonistiisa waanu doonaynba wax kaluu jeclaysanaya wuxuu jeclaysanaya la siinaya kuma soo dhici mayso markaysa marka waxaa kan doon sidaana culamada qaarkood baa yidhi riwaayaa soo aroortay sanadkeeda adigu maqaal ku yara jiro laakiin culamada qaar soo yara dhoweeyeen oo sheegaysaa man labisa alxariira fi dunya lam yalbasu fi laakhira ku daraysa wa in dakhala aljannata yacni waxa weeyaan hadduu xataa jannada xataa galo isagu ma xidhanaya ahlu jannu waa xidhanayaan riwaayadaasi hadday asixi lahayd macnahan dambe waxa weeye waa xoojin lahayd laakiin kollay maqaal baa ku jira culamada qaar haba yacni soo yaro dhoweeyaane laakiin laa yakhlu min maqaal riwaayadaasi maqaal kama marna waxaa la midoo ah sidan oo kale ku soo aroortay khamrigaoo kale in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man shariba alkhamra fi dunya lam yashrabhu fi alaakhira qofka khamri ku cabba adduunyada aakhiro khamri ma cabbo tanna waa saasoo kaleo labada mas'alo waa isku nooc calaa kulli xaal min baabi alwaciid inay tahay oo loogu goodiyayo ayaa laga qaadanayaa marka waa taxta almashii'a yacni waxa weye sidaa waa loogu goodiyo waa loogu hanjabay laakiin hadduu ilaahay doono waa ka cafinayaa oo mashii'ada ilaahay hoos yaallaa kii ka toobad keenay ee isagu markaa ama khamriga cabbi jiray ama xariirta xidhan jiray ee ninka ahaa ee dabeedna ka toobad keenay yacni isagu waxa weeye xukunkaasi waa ka hadhay attaa'ibu min adambi kaman laa damba leh laakiin kii isagaan ka toobadkeenin sidii ku dhintaa mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay buu hoos yaallaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ya gaalnimo wixii ka sokeeya qofkii ku dhinta eaan ka toobadkeenin ilaahay doonistiisu hoos yaallaa hadduu doonana ilaahay waa cafinayaa hadduu doonana waa ku ciqaabaya marka hadduu ilaahay cafiyo uu doono inuu cafiyo dee waxa weeye xukunkaas waa ka hadhayaa hadduu ilaahay ka cafiyo jannadiina hor buu ka gelayaa khamradiina waa cabayaa yacni xariirtiina waa xidhanaya haddii aan la cafin dee wuxuu mutaysanaya nooc cuquuba buu mutaysanaya marka haddii la yidhahdo waxay la quwo tahay oo la mid tahay in noocii waciiddadii loo goodiyey oo markaysa marka xon ayay la mid taho waxay la macno tahay naar buu gelayaa dee waxay noqonaysaa marka in laga soo jaro haddii marka wax lagaga baajiya aynay dhicin marka calaa kulli xaal waciid daran weeye waxaa laga qaadanayaa xariirta in la xidho raggu ay xidhaan inay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waa weyn way cuquuba makhsuusa loo sheegay dembigana haddii ciqaab gaara loo sheego wuxuu noqdaa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu ka mid yahy dembiyada kuwooda waaweyn inuu ka mid yahy xadiidka siddeed boqoliyo koob iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo labaataneh وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ xريirا فجعله في يمينه cali بن abi طالب waxa uu yidhi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam waxaan arkay rasuulka ilaahi salى اllahu عalيyه wasalam baan arkay akhada xariiran xaalu xariir qaaday ayaan arkay waa jumla xaaliya fajacalahu fii yamiinih wuxuu ka yeelay xariirtii mid midigtiisa ku sugan buu ka yeelay wa dahaban dahabna xaaluu qaaday baan arkay oo fa jacalahu fii shimaalihi gacantiisa bidix buu ka yeelay dahabkiina isagoo xariirtiiyo dahabkiiba labadaba kala haya oo midna midigta ku haya ya isagoo dahabkii iyo xariirtii labadaba haya oo midna midigta ku haya midna bidixda ku haya uma qaala dabeedna wuxuu yidhi ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii yacnii labadan markaa nooc xaaraan waxay ka yihiin ummaddayda kuwooda lab ummaddayda kuwooda lab bay xaaraan ka yihiin ya oo wax allo wixii lab uma bannaana in xariir ama dahab ay xidhaan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo wariyey xadiiska kalena waa la mid xadiiska siddeed dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo koobiyo labaatane wa can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal xurrima libaasu alxariiri waadahabi cala dukuuri ummatii nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xurima waa la xaaraantinimeeyey libaasulxariiri xariirta xidhashada la xidhanayo xariirta xidhashada la xidhanayo iyo wadahabi dahabka xidhashada la xidhanayo waxaa laga xarima oo laga xaaraantinimeeyey calaa dukuuri ummatii ummaddayda kuwooda lab baa laga xaaraantinimeeyey oo ummaddayda kuwii labaa waxa la wixii labaa ha yaraadaan ama ha weynaadaane xaaraan bay ka tahay dahab iyo xariir inay xidhaan wa uxilla waa la xalaaleeyey xidhashada markaa xariirta iyo dahabka la xidhanaayo waxaa loo xalaaleeyey liinaasihim ummaddayda kuwooda dhadig waxalla wixii dumar ah ilaa carruurtooda yaryar ilaa waxaweeye marka hablaha yaryar waxalla wixii dhadiga ummadda ka mida xalaal bay u tahay dahabkiiyo xariirta inay xidhaan rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa labadan xadiis waxay tilmaamayaan xadiiskan cali iyo xadiiskan abi muuse turuq kolay mutacadid ay leeyihiin oo saxaabo badan oo kala duwan baa laga soo wariyey marka waxa weeye axaadiiska caynka mawduuca sheegaya axaadiista ku soo aroortay wayse sii quweynaysaa qaarkoodna waxa weeye markaa sanadkoodu waa roon yahay waa fiican yahay culammada qaarkoodna waaba saxiixiyeen duruqda qaarkood qaarna waa ay taxsiiniyeen marka labadan dariiq keliya ma ayaa dariiqyo kalena waa leeyihi oo saxaabo kaleo laga soo wariyeyna waa jiraan axaadiistani waxay caddaynaysaa dahabka iyo xariirtu inay dumarka xalaal u yihiin oo u bannaan yihiin dahabka iyo xariirtu inay dumarka u bannaan yihiin oo xalaal u yihiin ayaa axaadiistani caddaynaysa saas aawadeed si itlaaqay u xidhan karaan la odhan maayo dahabka yacni markaa in yarbaa uga bannaan yacni la odhan maayo ama dahabka muxallaqa ah ee giraamaha oo kale ah inay markaa xidhaan uma bannaano la odhan maayo ee sida waxa weeye saxiixa jamaahiiru ahlicilmina qabaan adilada daahirkeeduna ku tusinayso waxa weeyaan waa inuu dahabku cala litlaaq dumarka ugu bannaanya aankana waaba lagu ishaaray awaman yunasha'u fi alxilyati wahuwa fi alkhisaami hayru mubiin yaanuu sariix ku ahaan laakiin nooc ishaaraa baa ku sugan axaadiista markaa caddaynaysa inuu dahabku dumarka u bannaan yahayna axaadiiskana waa ka mid iyo axaadiis kaleba axaadiis badan oo mutacadid oo kala duwan ayaa ku soo arooray wakadalika xariirta dumarku inay xidhaan iyagana waa u bannaan tahay oo xalaal bay u tahay xalaal yani dumarka markaa qurxinta iyo inay isqurxiyaan iyo quruxdu markaysagaa meel weyn bay yani ugu sugan tahay ay kaga jirtaa saas aawadeed yani waa loo banneeyey maadaama ay quruxdii aad ugu baahan yihiin yani inay isqurxiyaan ay aad ugu baahan yihiin dabiica ahaan markaysa marka waxaan yani markaa sidaas wax ku abuuran ay tahay waa loo fudaydiyey marka waxa weeye waa mid u bannaan weeye xariirtii waa xidhan karaan dumarka laakiin raggii inay dahab xidhaan ama xariir xidhaan mid u bannaan maaha xaaraan bay ka tahay xaaraan bay ka tahay raggii inay xidhaan xariir ama dahab kaatima dahaba inay xidhaan uma bannaana yacni waxa weeyaan waxyaalo kaloo dahaba inay xidhaan uma bannaana taxliyadii iyo isqurxintii yacni xilyo inay ka dhigtaan oo isqurxiyaan mid u bannaan maaha xaaja hadday keensato oo kale maalan yacni ilkihii oo kale markaa la gashado dahab oo yacni ilkaha qaarkood ay ka dhaceen ama wax la mida oo dabeed marka waxaweyn ceebtaa uu ku asturayo ta noocaasa waxa weye waxba dhibaata kuma sugnaa taas iyadu waa ruqso waxba markaa dhibaata kuma sugnaa laakiin waxa weeye sideeda markaa isqurxin keliya oo aan xaaja keensanin ya inuu dahab xidho mid u bannaan maaha xariirtana wakhtigaa la ruqsaynayo waxaynu ku arki doonaa baabkan soo socda insha allahu tacaala waxaa kaloo xadiiskan laga qaadanayaa labadan xadiis xadiiskan cali iyo xadiiskan abi muuse waxaa laga qaadanayaa masale fuqahadu ay isweydiin jireen oo ku saabsanaa caruurta yaryar ma u bannaan tahay inay xariirtii ay xidhaan ama dahabkii inay xidhaan ma u bannaan tahay maadaama iyagu ayna rag ahayn oo aan rag inay yihiin lagu sifaynayn waxay noqonaysaa uma bannaana waxaana ku dembaabayaya cidda ka mas-uulkaabaa ku dambaabaysa inay u diidaan weeyaanay u ogolaan oo tamkiinin ya xadiisku marka wuxuu sheegay calaa dukuuri ummatii ummaddayda kuwooda lab bay xaaraan ka tahay dee waana lab yihiin yaa yaan la odhan waa rijaal oo waa rag yaan la odhan bee waa dukuur waa qaar lab marka dee carruurtii yaryaraa qudhooda inaynay u bannaanayn dahabkii xariirtii inay xidhaan ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya ta kale tarbiyaxumaa ka dhalanayso haddii waxa weeye marka uu ilmuhu yar yahay uu caadaysto inuu dahabkii ama xariirtii xidho ou sidaa ku koro dee waxay noqonaysaa ha dhowna halkiibu ka wadayaa arkiya siduu ula qabsaday ayuu u wadaya laakiin markuu yar yahay dee haddii laga jaro oo markaysa marka waxaan aan loo ogolaan inaynu inagu xidhanna inuuma bannaana aan saa looga dhaadhicin oo marka waxaan yaraantiiba aanu kula qabsan siduu isaga daynayo uga fogaanayo isaga ilaalinayo ee uu samayn jiray wakhtiyada qaarkood inuu gashan jiray halis wuxuu yahay markuu weynaadana inuu markaa sidii usii gashado ayuu markaa halisu yahay yani taasay sababaysa taas ayay sababaysa marka tarbiixuma ku jirta marka waalidka ku dambaabaya markanu saqiirka yahay isaga dembi loo qori maayo rufica alqalamu can alaaa waxaa ku jiray wa can isabiyi xataa yaxtarim ilmaha yarna qalinka waa laga kor qaado wax dembiya loo qori maayo ilaa uu ka qaangaadhaayo laakiin yaa ku dambaabaya waxaa ku dambaabaya waalidka ama cidda ka mas-uulkaabaa ku dambaabaysa ogolaanshaha ay u ogolaadeen waayo wixii munkara waa in loo diidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay inankii inantiisu dhashay xasan oo qaatay markaysaa xabad timira yani sadaqadii ka qaatay wuxuu yidhi kahin kahin yani waxa weyaan marka waxay ka dhigantahy ah ah bay ka dhigan ya waa u diidayey waxay noqonaysaa min baabi inkaari lmunkar man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastatic fa bilisaani yani waxay noqonaysaa bedelaad munkarkii la bedelayo oo lagu inkirayo cidda munkarka la imanaysa noocaasay noqonaysa noocaas ayay noqonaysa xadiiska sideed boqol iyo saddex iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo labayo labaatane wa can xudayfata radia allaahu canhu qaal xudayfa waxa uu yidhi nahaana anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu naga reebay an nashraba fii aaniyati aldahabi waalfida an nashraba inaanu ku cabno ayuu naga reebay fii aaniyati adahabi weelka dahabka iyo waalfidati weelka fidada inaannu ku cabno ayuu naga reebo noo diiday wa an na'kula fiiha iyo inaanu wax ku cunno weelka dahabka iyo weelka fidada ah ayuu nebigu naga reebay calayhi salaatu wasalaam noo diidey wa can lubsi alxariiri xariirta inaannu xidhanno ayuu naga reebo nebigu noo diiday calayhi salaatu wasalaam wadiibaaji iyo xariirta ama wadiibaaji xariirta teeda adag inaannu xidhanno ayuu naga reebo noo diiday culamada qaar waxay leeyiin addiibaaj waxaa la yidhaahdaa xariirta nooceeda adag bacdu ahlicilmina waxay yidhahan xariirtao dhan baa la yidhahdaa wa an najlisa calayhi wuxuu kaloo nebigu naga reebay calayhi salaatu wasalaam xariirta inaannu ku fadhiisanno taana waa naga reebo waa noo diidey rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiska inta dambe markayn la socon wa an najlisa calayhi bukhaari iyo muslimba waa soo wariyeen duruq badan oo kala duwan baana lagu soo wariyey laakiin bukhaari wuxuu la gaar noqday inta dambe ee wa an najlisa calayhi axaadiistana marka loo tiirinaayo masaadirta waxa weeye haddii ziyaada mu'asira ay la socoto ziyaado saamayn keensanaysaa cidda marka waxa weeye ziyaadada ku soo warisay keliya loo tiiriyaa haddii cidda kale loo tiiriyo waxa la yhaha isagoo mukhtasar u soo wariyey ayaa la yidhahdaa marka ziyaadada uu bukhaari la gaar noqday waxay tahay wa an najlisa calayhi ayuu la gaar noqday taasuu la gaar noqday xadiisku markaa wuxuu caddaynayaa dahab iyo fido in la isticmaalo isticmaal aan ahayn isku qurxin in loo isticmaalo weela laga samaysto wax lagu cuno wax lagu cabbaa inayn xalaal ahayn oo bannaanayn ayaa xadiisku ku tusinaya waaya nebigu waa reebay wannahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn buu keensanaya xaaraantinimayn ayuu keensanayaa marka cidda loo diidaya inay dahabka iyo fidada weelka ah wax ku cunaan weel laga sameeyey wax ku cunaan raggoo keliya maahe waa rag iyo dumarba dumarkii waxaa loo banneeyey dahabkiiyo fidadii de inay xidhaan raggana fidada waaba loo banneeyey laakiin inay eh, wax ku cunaan oo wax ku cabbaan dee mid u bannaan maaha laakiin bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen yacni sidaa ka duway oo yidhi dumarka maadaama loo banneeyey dee way isaga bannaantay iyagu inay wax ku cunaano wax ku cabbaanna ee raggaa loo diidaya laakiin saasi saxiix maaha waayo raggaba fidadu waa u bannaan tahay u bannaan tahay raggu inay fiddo xidhaan haddana weel inay ka samaystaan markaa fiddo ah oo ay wax ku cunayaan wax ku cabbayaan uma bannaana marka xidhashadu inay bannaanaato iyo weel wax lagu cunayo wax lagu cabbayo in laga samaystaa inay bannaanaato waa laba shay oo kala duwan sidaa ragga inay ugu bannaanayn weel fidaa walow haba yaraadaba eh inay wax ku cunaan ama wax ku cabbaan ragga aynay ugu bannaanayn haddana markaa fida inay xidhaan ay ugu bannaan tahay ayaa dumarkana inay markaa xool xidhaan ay ugu bannaan tahay dahabka laakiin waxaweye weel inay ka samaystaan wax ku cunayaan wax ku cabbayaan ayna u bannaanayn waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya raggu inay xariir xidhaan inay u bannaanayn dumarka iyagu waa ka hadhan yihinoo taa waa ka duwanyin sidaynu xadiista hore kusoo aragnay waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya ku fadhiisadka lagu fadhiisto xariirta inay la xukum tahay xidhashada la xidhanayo sidaas aawood raggii aanay u bannaanayn inay xariir ku fadhiistaan ama gogladaan wuxuu u baabaystaa xadiiskan bukhaari saxiixiisa xariirta in la goglado ayuu baabka u guntaa dabeedna xadiisku ku soo arooriyaa marka dee in la goglado ama ay ragga ku fadhiistaan ma aha fadhiga xadiiska maa diidayeen mar hore xadiidka waxaan usoo naqliyey lafdigaan qalday walaa tajlisu calayhi baan usoo naqliyey waa an najlisa calayhi buu ahaa waa la macno yani nahyiga ka horreeyey marka yani sida uu xadiisku ku yimi waxay tahay inuu lagu fadhiisto in marka waxa la diiday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam reebay waxay kaloo ka dariishadaan culammadu waxay yidhaahdaan lubsu kullu shayin bixasabihi shay kastaba xidhashadiisu waa sidiisa ayay ku xidhan tahay qadarkiisay ku xidhan tahay kabaha sibaa lubsi u ah yacni waxau dharka lubsi buu leeyahay ku fadhiisadkii waa nooc lubsi ah saas aawadee xadiiski waa kii ku soo aroray xadiiskii anas min xasiirin lana qad iswadda min tuuli maa lubis ya nebiga calayhi salaatu wasalaam in loo dhigay darmo in loo dhigay darmadaasoo yacni madoobaatay intii la isticmaalayee la xidhay bimacnaa lagu fadhiisanayey dheeraantay dheerayd aawadeed bay la madoobaatay oo mid madow noqotay marka lubsi buu ka cabira lubsiga xasiirkuna wuxuu noqonayey dee ku fadhiisadka lagu fadhiisanayo taasuu noqonayey marka ahlucilmiga qaarkood waa ka deliishadeen xariirta in lagu fadhiistaa nooc lubsiya inay tahay xadiidka laftiisa waa ka soo qaatay baabka boqol iyo saddexiyo labaatan baabu jawaazi lubsi alxariiri liman bihi xika xariirta inuu xidhaa inay u bannaan tahay ayuu u baab yahay liman bihi xika ciday ku sugan tahay yani xasaasiyadi ku sugantahay ama isxoqitaan ku sugan yahay qofkiibaa cadhoo kale ku dhacday ama xanuun marka isla xoqayo nooc xasaasiyada ayuu leeyahay ruqso ahaan marka waxaa loo ruqseeyey xariirta inuu xidho xariirtii waa qabowdahay waxaa laga yaabaa xasaasiyadda inuu kaga ladnaado xadiidka siddeed boqol iyo afariyo toban dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo saddex iyo labaatane can anasin radia allaahu canhu qaal rakhasa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ruqseeyoo baneeyey lizubayri zubayr u baneeyey wa cabdiraxmaan ibni cawfin iyo cabdiraxmaan ibni cawf u banneeyey radia allaahu canhumaa ilaahay labadooba raalliha ka noqdee fii lubsi alxariiri xariirta inay xidhaan buu u baneeyey labadaa saxaabi ee casharat lmubashiriin biljanna ka mida ah, nebigu wuxuu u baneeyey xariir inay xidhaan sababta ugu baneeyey waa maxay lixikatin bihimaa yacni isxoq ku sugan daraaddeed ayuu ugu baneeyey nooc xasaasiyada ku sugnayd ama nooc jaraba ah ku dhacay sida qaarkood la sheegaayo lixikatin bihimaa isxoq ku sugnaa daraaddeed oo xasaasiyada ku sugantao jirkooda ay isxoqayaan ayuu u baneeyey inay xariirta xidhaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa eh, xariirtoo kale in loo ruqseeyey wakhtiyada qaarkood ragga inay xidhaan in loo ruqseeyey oo marka isxoqitaan ama xasaasiyade ay jirto ama nooc cadha oo keliya ay jirto xariirta in la xidhan karo ayaa xadiisku markaa uu sheegaya marka waa rukhso rukhsa weeye ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan shayga loo xaaraantinimeeyey saddu daraa'ic waxaa markaa loo banneeyaa yacni maslaxa raajixa waa loo banneeyaa yacni shaygu haddii marka waxa saddu daraa'ic loo ruqseeyo qaacida ay bacdu ahlicilmi qaataan oo kala baxaan tan iyo yani marka markaa bayculcaraaya ruqsadeedii iyo yani bacd lmasaa'il saasay ururiyeen dabeedna qaacido noocaasay kala soo baxeen yani shaygu haddii waxa weeye uu yahay shay sad daraa'ic loo xarimay yani waxa weeyaan in e, yani marka lilmaslaxa in marka waxa loo banneeyo bay culamada qaarkood ay ka deliishadaan calaa kulli xaal laakiin sida fiicani waa in marka waxa weeye masaa'ishay ku soo aroortay ruksadu keliya in lagu koobo sharcigu ruqseeyey qaacido caama ah inta laga dhigo aan masaa'il kale oo nas ku soo aroorin yacni markaa aan lagu dejin sida fiican saas weeye qaacidada caynkaasee tilmaamaysaa maa xurima lildariicati wixii dariico loo xaaraantinimeeyey yacni yubaaxu lilmaslaxa maslaxa daraaddeed baa loo banneeyaana jamaahirta culammadu markaa qaacido guud kamay dhigin ee culammada xanaabilada ayaa qaacide ahaan yacni markaa ka dhigay oo qaacid ahaan u qaatay laakiin jamaahiirta culammadu qaacido guud kamay dhigin marka masaa'isha ruqsada ku soo aroortay baa lagu gaabsanayaa yacni waxa weeyaan marka mid eh, wix alla wixii saddu daraaci loo xarimay oo dhan mid la gelinayo eh, inay noqon baa fiican garannay labadan saxaabi in loo ruqseeyey ruqsadaa cid kale ma la wadaagaysa ma la odhanayaa sida iyagaba loogu ruqseeyey sababtii loogu ruqseeyey ciddii kale ay ku timaadaa iyagana waa u bannaanaanaysa jawaabtu waxay noqonaysaa haa waayo ashkhaastooda xukunka kuma gaar aha waa sababta ama waa cillada yacni markaa jirtay daraaddeed baa loogu banneeyey marka meel kastoo cilladaa laga helana way bannaanaanaysaa waayo qaacidadu waxay tahay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman xukunku cillada ayuu markaa la wareegaa hadday joogto cilladu waa joogayaa hadday cilladu maqnaato cillada la waayana waa la waayayaa xukunku cilladu ku xidhan yahay cillada ayuu ku xidhan yahay ta kale wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cid kula khitaabo mar haddii takhsiis weheliyo cid kale kulama wadaagto aan la odhanin waxaa ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen inuu yahay caamun min xaysu lmacnaa ayaa laga qaadanaya caamun min xaysu lmacnaa inuu yahay xagga macnaha caam ka yahay baa laga qaadanaya waxaa jira caamun min xayu lafdu iyo caymun min xayu macna marka inuu xagga macnaha caam ka yahay ayaa laga qaadanaya masalanoo kale markuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abu burda uu ku yidhi ibnu niyaar daxi bihi walan tujzia can axadin bacdak daxi bihi ku udxayso neef da'diisu yar tahayoo da'dii markaas la banneeyey xaaladdaas in lagu udxaysto ka yaraa ayuu yidhi kaasuun hayaa ka warran markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiisku saxiixuu ku sugan yahay daxi bihi ku udxayso walan tujzi'a can axadin bacdak cid adiga kaa dambaysa ka gudi mayso waxay ahlucilmiga qaarkood ka daliishadeen walan tujzi'a can axadin bacdak ayaa lagu gartay inay isaga ku gaar tahay ee eh, hadduu ku dayn lahaa daxi bihi waa lala wadaagi lahaa dadka kalena inay ku udxaystaan haddii ay waayaan markaa da' ka weyn da'daa inay u bannaantaa laga qaadan lahaa cibaaradanna waxaa laga qaadanayaa in takhsiisku ku dhacay walan tujdiya can axadin bacdak inaanu ku dhicin si khusuusa isaga in loola hadlay farqa udhexeeya in isaga khaasnimo loola hadlo iyo in la raaciyo cibaaro caddaynaysa inaan cid kale la wadaagin ya marka waxa weeye cibaarada takhsiiska keensatay waxay noqonaysaa walan tujziya can axadin bacdak ee mukhaatabada khusuuskiisa lala hadlaayo cala sabiil ifraad lagula hadlayo ma keensan waata kale nebigu wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a xadiiska saxiixa hadalkaygu wuxuu ahaaday qowlkayga aan ku idhaahdo qof dumaroo keliya wuxuu ka dhigan yahay boqol dumara waxaan ku idhi ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ta kale xukunka xadiisku hadduu lafdigiisu khaas yahay oo cilladiisu ay caam tahay ama lafdigiisu uu caam yahay oo cilladiisu khaas tahay xagga cumuumka iyo khusuuska xukunku wuxuu la wareegayaa cillada ma caamo la yaqaano oo ida cammat alcillatu camma alxukmu hadda xukunka lafdigiisu waa khaas laakiin cilladii baa caam ah cilladu hadday caam tahay culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdeen xukunkiina wuxuu noqonayaa caam haddii cilladiisu caam noqoto ama xukunkiibaa markaysa waxaan khaas ah cilladiibaa caam ah xukunka lafdigiisi khaas markuu yahay cilladiina ay caam tahay cillada caamkaa xunku la wareegaya waa caam buu noqonaya caam buu noqonaya waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha lakinaha laa takhrimu xukunkii waxa weeye caamka ahaa cilladu inay khaas yeesho hadday khaas tahay waa dhacdaa haddii xukunku marka waxa weeye uu khaas yahayna cilladu inay caam yeesho hadday caam noqotona waa dhacdaa laakiin asalkiisa inay burisaa ma dhacdo waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu sababtu waxay tahay yani lianna alxukma yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaansho marka hadday cilladii caamo noqoto waa inu xukunku caam noqdaa hadday cilladii khaasa noqotona waa inu xukunku khaas noqdaa ila cilladu ku xidhan yaho la wareegayaay markaa sidaas aawadeed sababtu waxay tahay cilladani maadaama ayna ku koobnayn zubayr iyo cabdiraxmaan oo qura oo cid kaleba laga heli karo waxay noqonaysaa markaysaga ciddii laga helaaba ruksada waa yeelanaysa ciddii laga helaaba rukhsadii waa yeelanaysaa baabka boqol iyo afar iyo labaatan baabu nnahyi can iftiraashi juluudi nnumuuri waarukuubi calayha wuxuu u baab yahay reebista la reebaayo can iftiraashi juluudi nnumuur shabeellada hargahooda in la goglado in la reebay oo la diiday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey oo reebay iyo warukuubi calayha in la fuulo in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday oo reebay xadiidka siddeed boqol iyo shan iyo toban dabacdaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo afar iyo labaatane can mucaawiyata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa tarkabu alkhaza wala annimaar yacni ha fuulina alkhaza dharka markaa khaziga ah ee noocaas laga sameeyey markaa ha fuulina Eh, culamada qaarkood waxay nooc xariira ku jirtay oo waxay isku dari jiray nooc kale iyo markaa xariir walanimaara shabeelladana ha fuulina bimacnaa waxaa loo jeedaa hargahooda ha goglanina ama ha ku fadhiisanina xadiidun xasan waa xadiid xasan oo rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wakayruhu cid kalena abu daawuud hayna waa soo warisay biisnaadin xasan waxay ku soo wariyeen sanad markaa wanaagsanoo xasan ay ku soo wariyeen xadiidka kalena bal waa ku macno dhow yahay aan isagana ku darno xadiiska siddeed boqol iyo lixyo toban dabcdaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo shan iyo labaatane wa can abilmaliixi can abiihi radia allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can juluudi sibaac rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu reebay can juluudi sibaac ee dugaagga hargahooda ayuu diiday oo reebay yacni in marka lagu fadhiisto ama lagu intifaaco rawahu abu daawuuda waltirmidiy wannasaa'iyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i biasaaniida sixaax waxay ku soo wariyeen sanado saxiixa bay ku soo wariyeen wa fii riwaayati tirmidiyi riwaayada tirmidi waxaa ku sugnayd naha can juluudi sibaaci an tuftarash waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaamu reebay can juluudi sibaaci dugaagga hargahooda ayuu reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam ka bedelo an tuftarash waa ishtimaal in la goglado ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u reebay xadiidka hore waxa uu sheegayaa laa tarkabu lkhaza khaziga ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa wax laga sameeyey dhogor laga sameeyey ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen dhogor iyo in xariira isku jirta labadaasaa isku jira marka haddii la yidhaahdo wax dhogor laga sameeyey oo khaas ahaan dhogorta idahoo kale laga sameeyey athiyaabu almansuuju min assuuf waxay noqonaysaa dee dharnimo in loo xidhaa waa bannaan tahay nahyiguna wuxuu ku saabsan yahay in koorihii lagu xidho taasuu ku saabsan yahay culamada qaarna waxay ku xambaareen markaa nahyigu inuu yahay tanziih haddaan dee batar iyo kibir iyo wax kale looga jeedin xariir iyo suuf baa isku jirana sidaana waa la yidhi oo khasdigu waxa weeye waa dhar labadaa noocoo isku jira laga sameeyey marka xariirnimadu markay ku jirtana waxay noqonaysaa sabab kale oo dee mancinaysaana inay la socoto calaa kulli xaal waa mid nahyi oo laynaga reebay koorayaasha lagu xidhay ee lagu daboolay khasiga in markaa yacni fardaha iyo dameeraha iyo lagu fuulo waa laynoo diido laynaga reebay jumhuurku isagu waxay qabaan shaygu hadduu xariiriya wax kale isugu jiro haddii xariirtu aynay haalib ahayn ee shayga kale ka badan yahay waa bannaantay bay qabaan jamaahiirta culammadu saasay qabaan saas aawadeed nahyiga waxay ka dhigayaan inuu markaa yahay litanziih saasay markaa ka dhigayaan waxayna dhacday bay yidhaahdeen maryahan khasiga ka samaysan inay saxaabadii iyo taabiciintii xidheen waa jirtaa hadday xaaraan ahaan lahaydna may xidheen marka saas aawadeed jumhuurku waxay leeyihiin taxriim noqon mayse waxay noqonaysaa tanziih bay noqonaysa laakiin haddii kibir kibir iyo wax la mida looga dhiganaayo in markaa waxa weeye koorayaashii maryahaas lagu eh, lagu markaa waxaweeye daboolayo eh, waxay markaa noqonaysaa markaa taas in loo diidaayo ay markaa xaaraan noqonayso hargaha shabeellada waa qurux badan yihiin waana harga dugaag oo dugaagga markaa weliba daallinka ah eh, nooc ka mida weeye marka hargahooda in markaa lagu fadhiisto iyo in rakuubba laga dhigto waa laynoo diiday koorayaaloo kale laga samaysto dabeedna marka waxa weeye saas yacni markaa fardaha lagu fuulo markaa taasoo kale waa la diiday wakada haddii lagu fadhiisanayo lafteeda waa la diidayaa xadiidka kalena waaba ka caamsan yaho dugaagoo dhan in la goglado hargahooda ayaa la diidaya markaa intifaaci lagu intifaacayaa la diidaya mar haddii intifaacu aynay bannaanaanna ma bannaanaanayso iibkeeduna bannaanaan mayso eebkeeduna bannaanaan mayso marka saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa hargahaas marka waxa weeyaan dugaagga inaan marka waxaweyan yani rakuba laga dhigan bimacnaa waxa weeye aan koorayaal iyo wax la mida lagu samaysan inaan la goglan khaas ahaan marka hargaha shabeelkana sidaasi si inaan markaa lana goglan yacni marka fardahana aan koorayaal iyo wax la mida looga dhigan baabka libaaska muxuu ugu soo arooriyey yacni rukuubka iyo ku fadhiisadka iyo goglashada ayaa qudheedu waxay yihiin nooc lubsi ah nooc xidhasho abay yihiin marka libaaskii halkaasay kaga tacalluqaan saasaa loogu soo arooriyey sidaas ayaa loogu soo arooriyey baabka boqol iyo shan iyo labaatan baabu maa yaquulu idaa labisa thawban jadiidan aw naclan aw naxwah wuxuu odhanaya ayuu u baab yahay idaa labisa markuu xidho thawban maro xidho maradaasoo jadiidan cusub aw naclan ama kaba xidho ifraad baa laga dhigay laakiin waxaa loo jeedaa un jinsi ahaan baa laga tilmaamaya halkab keliya la xidhan maaye oo inta la sheego shay mufrad ah in jinsigiisa loo jeedo dee waa dhacdaa ina almuttaqiina fii jannaatin wa nahar marka waxa weeye waa mufrad waa mufradu anhaar wa nahar iyadoo la yidho alla weliba aynay lahayn ayaan haddana midhnimada loo jeedin halkaasoo keliyana maahae mawaadic badan bay soo aroortay marka waxaa laga tilmaamayaa aw naclan ama kaba inuu xidho yacni jinsu nacli baa loo jeedaa waa mufradoo la sheego oo haddana markaysa markaa ka badan loo jeeda aw naxwahu ama wax la mida markaa uu xidho yani shay kastoo la xidhanaayo waa soo gelays hadday khufaynkii tahay hadday sharabaadadii tahay hadday wax kale tahay xadiiska sideed boqol iyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo lixyo labaatane can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala kaana rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam ida istajada thawban abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam ida istajadda thawban markuu maro cusboonaysiisto waxaa loo jeedaa maro cusub xidho maruu cusboonaysiistay waxaa loo jeedaa maro cusub buu xidha samaahu bismihi magiciisuu ku magacaabi jiray cimaamatan aw qamiisan aw ridaa'an wuxuu ku magacaabi jiray ka beddelo damiirka haada ka beddelo cimaamatan cimaamad ayuu markaa ku magacaabi jiray aw qamiisan aw ridaa'an ama cimaamatin la yidhaahdo ismida laga bedelo sida samaahu waa ku magacaabi jiray bismihi magaciisuu ku magacaabi jiray samaa baa waxay qaadataa laba mafcuul bay toos u qaadataa ama mafcuulka labaad bay xaraf ku gaadhaa wa innii sammaytuhaa maryama labadii mafcuulba iyagoo kor dhigan waataa qur'aanka ku sugan saas aawoodee wuxuu odhan karaa shakhsigu samaytu bnii muxammadan iyo bimuxammadin inaad ba'a geliso mafcuulka labaad iyo inaad markaa nasbiso aad ba'da ka saarto labaduba bannaan marka labada mid walba waa la odhan karaa cimaamatin iyo cimaamatan laakiin hadda waxay noo dabdisan kordhiga oo waxa weeye qamiisan waa ta'alifka lagu taagay kuwa kalena markaa waxa weeye fatxataynku waa saaran yihin laakiin daalifku waa ka sii cadiy fatxataynku waa qaldami karaan samaahu bismihii magiciisuu ku magacaabi jiray maxalkeeda ka bedelo cimaamatan buu ku magacaabi jiray aw qamiisan ama qamiis buu ku magacaabi jiray aw ridaa'an ama go' buu ku magacaabi jiray waa tusaale intani haddayna wax kale ahaynna waxay tahay buu ku magacaabi jiray burdatan aw kada yaquulu wuxuu odhan jiray allaahumma yaa allaahu allaahow laka alxamdu adigoo quruu kuu sugnaaday mahad dhammaystirani anta kasawtanii adiga ayaa i huwiyey shaygan ama maradan as'aluka khayrahu wa khayra maa sunica lah as'aluka waxaan ku weydiisanayaa oo kaa baryayaa khayrahu maradan khayrkeedaan kaa baryayaa wa khayra maa sunica lahu waxaan ku weydiisanayaa wixii loo sameeyey khayrkeedana waa ku weydiisanayaa wa acuudu bika adaan ku magangelayaa min sharrihi sharka maradan baan kaa magangelayaa wa sharri maa sunica lah iyo waxa loo sameeyey sharkeeda ayaan kaa magangelayaa inaad iga magangeliso oo iga ilaaliso bimacnaa ilaahu khayrkeeda isii sharkeedana iga badbaadi rawaahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan xadiiskan waxaa laga qaadanayaa dikriga la odhanaayo marka marada la xidhanayo muuminiintii waxaa laga rabaa in ilaahay ay mar walba xusaan marka markay labisanayaan markay guriga gelayaan markay guriga ka baxayaan markay suuriga gelayaan markay suuriga ka soo baxayaan markay masjidka gelayaan markay masjidka ka soo baxayaan markay suuqa marka u kacayaan marka waxa weeye gobasha firaashka ay seexanayaan markay wax cunayaan oo cuntada bilaabayaan markay ka faaruqayaan markay waxa weeye cabbitaanka bilaabaya markay cabbitaanka ka faaruqayaan markay galmada bilaabaya calaa kulli xaal waxaa la doonayaa in dikriga ilaahay la xusaayo la farabadiyo mar walbana addoonku ilaahay inuu baryo waayo ilaahay waa u baahan yahay addoonkii waa faqiir marka marada markuu xidhanaayo khaas ahaan maro cusub markuu xidhanayo waa inuu marada cusub ilaahay ku mahadiyaa waayo ilaahay baa ku deeqay nicmo oo dhan allaahumma laka alxamd waa u shukri naqayaa ilaahay nicmadii u ictiraafaya anta kasawtanii ilahay adaa i huwiyey haddaan adigu huwin lahayn dee mare ma heleen ilaahu khayrkeediiyo khayrka waxa loo sameeyaan ku weydiisanayaa kaa baryayaa sharkeediiyo sharka waxa loo sameeyena waa kaa magangelayaa waa baryo ilaahay la baryaayo iyo xus ilaahay la xusaayo loo mahadnaqaayo waayo nicmada haddii laga shukriyo dee ilaahay waa kordhiyaa lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid baabka boqol iyo lix iyo labaatan baabu istixbaabi alibtidaa'i bilyamiini fi libaas bilaabista in la jeclaysanayo ayuu u baab yahay bilyamiini midigta lagu bilaabo libtidaa'i baa la odhanayaa ama alibtidaa'i haddii waxa weeye marka ay noqoto in aan laga bilaabin hamsada hore la akhrin maayo laakiin haddii laga bilaabo shirrab ahaan oo kale lagu weydiin karaa la odhan karaa haddii istixbaab waxa ka dambeeya haddii lagu yidhahdo ka bilow maxaad akhrin lahayd qur-aanka laftiisa waxa weye imtixaanan mowdic ibtidaa ma ahee laakiin imtixaanan baa lagu su'aali karaa bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan maa bacda bi'sa ka bilow haddii lagu yidhaahdo imtixaanan mowdic ibtidaa ma ahee laakiin imtixaanka waa lagu weydiin karaa maxaad akhrin lahayd ma alismu baad akhrin lahayd mise lismu labaduba bannaan labaduba bannaan halkanna waa saas i laeg oo markaa waxa weeye alibtidaa'i iyo libtidaa'i iyadoo laga bilaabaya libtidaa'i keliya la odhanayo sababta waxay ku dhisan tahay waa ictidaad bilcaarid iyo cadamu lictidaad bilcaarid baa la kala yidhahdaa laamka al ku jiraa asaalatan waa reebnaa muxuu u xarakoobey xarakoobay iltiqaa'u saakinaynka hamsada ka dambaysaa wasli ahoo way dhacaysaa mar haddaan iyada laga bilaabin marka ba'da oo ku xigtaa way reeban tahay laamkiina waa reeban yahay in saakinaan iltaqa yaksir maa sabaq qaacidadii baa markaa ku dareeraysa laba saakin hadday kulmaan oo dee labaduba saxiix yihiin ka horeeyo markaa e, hoos dhig oo kasratu takhallus keen saasaa laamkii ku hoos dhigmay laamkii markuu ku hoos dhigmay haddii la yidhaah la doono haddaba in laga bilaabo xarakadan caaridkee soo dariday haddaan la tirsanoo la yidhaahdo al aslu qaacidadii lagu dareeriyo al aslu anlaa yuctada bilcaarid asalku waa wixii caarida inaan la tirsanoo la xisaabsan aan waxba laga soo qaadin dee laamku asaalatan waa reebnaaye waxaad ula dhaqmaysa isagoo reebban reebbasteeda akhrin jirtay alibtidaa bay markaa noqonaysa hadday noqoto hamsadan hore waxaa loo keenaayey laamkoo reebban daraaddeed baa loo keenayo hamsatu wasli bay ahayd dee ma reebne waa xarakaysanyoo cilladii keensatay hadda ma taallo dee waxay noqonaysaa xaaladda noocaasa mar haddii cilladii markaa aynay oolin xajo loo qabaa ma jirto libtidaa iska dhe waa yahay baabu istixbaabi libtidaa'i in la bilowdo jeclaysiga la jeclaysanayo u baab yahay bilyamiini midigta lagu bilaabo fi libaasi xidhashada dharka la xidhanayo hada albaabu qad taqadama maqsuuduh baabkan waa soo hormaray maqsuudkiisu waa soo hormaray oo baabkii hore uu kaaga warramayey baab horreeye uu kaaga warramayey shaygii min baabi takriim ah in midigta lagu bilaabo ama tahaaro ha noqoto ama xidhasho ha noqoto ama wax kastaba ha noqotee shay kastoo wanaagsan in midigta lagu bilaabo tayamun la sameeyo baabkaasaad ku soo martay wa dakarna alaxaadiisa asaxiixata fiih waxaanan sheegnay axaadiista saxiixa ee baabkaa ku saabsanna waa sheegnay axaadiista saxiixa ah ee baabkaa ku timi ee ku saabsanna waa sheegnay marka hadda wuxuu u keenu min baabi tanbiih inuu kugu baraarujiye unbuu u keenaye oo ku xasuusiye laakiin horu u soo hormaray sababta loogu bilaabayo inay tahay min baabi takriim wax alla wixii min baabi takriim takriimana nebigu sidaa samayn jiray iyo axaadiisii inay ku soo aroortay axaadiistana waa ku ishaaray ka kaannahu baabkaa hore ku ixaaliyey waa baabkii sagaaliyo sagaashanaad aynu soo marray waayahay marka marada marka la gashanaayo waxaa la horraangelinayaa hadday gacan tahay iyo hadday lug tahayba ta midig baa la horraangelinaya marka la siibaayo la bixinayana waxaa la horraan bixinayaa ta bidix baa la horraan bixinaya waxaa la mida kabaha saasi leeg kabaha marka addimada la gelinaya sharabaadada iyo khufafka iyo waxyaalahaasoo dhan midigtaa la horraangelinaya marka la saarayana bidxdaa la horaan saaraya kitaabka afraad alkitaab araabic kitaabu aadaabi nowmi waldijaac aadaabta hurdada iyo walidijaaci jiifsiga aadaabteeda kitaabkii ku saabsanaa weeyi baabka boqolyotoddobyoabaatanbaabu maa yaquuluhu cinda annowm wuxuu u baab yahay wuxuu qofku odhanaayo hurdada agteeda yacni markuu doonaayo inuu seexdo wuxuu odhanaayo ayuu u baab yahay xadiidka sideed boqol iyo siddeed iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo toddobiyo labaatane can ilbaraa'i ibni caazibin radi allaahu canhuma qaala kaana rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam idaa awaa ilaa firaashi naama cala shiqihi alayman waxa uu bara' yidhi saxaabigaasi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa awaa ilaa firaashihi hadduu u dunmo bimacnaa u iisho ilaa firaashii gogashiisa intii ka ahaatay u iisho oo inuu seexdo doono naama calaa shiqihi alayman wuxuu u seexan jiro o u jiifsan jiray dhinaciisa midigeeye midigta xigaa ayuu u jiifsan jiray marka ugu horraysa halkaasuu u seexan jiray suma qaala dabeedna markuuu jiifsadoo sidaa u jiifsado wuxuu odhan jiray allaahumma yaa allaahu allaahow aslamtu nafsii ilayk aslamtu waa kuu hoggaamiyey ama aslamtu waa kuu dhiibay nafsii naftaydii ilayka adiga ayaan kuu dhiibay ama kuu hoggaamiyey wa wajahtu waa jeediyey wejhii wejigayga iyo qasadkayga ilayka xaggaagaan u jeediyey wa fawadtu waa bandhigay amrii umuurahaygana ilayka adigaan kuu bandhigay amrigu waa idaafaysan yahoo macrifaa loo idaafeeyo umuurihiisoo dhan bay ku dhacaysaa wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha hal arrinna ugama jeedee umuurihiisoo dhan buu ka tilmaamaya ayaan adiga kuu bandhigay oo kuu tala saartay wa alja'tu dahrii ilayk wa alja'tu waa iiliyey dahrii dhabarkaygana ilayka xaggaagaan u iiliyey macnaa adaan kugu tiirsanahay adaan ku cuskanayaa raghbatan warahbatan ilayk raghbatan raje aan ku rajaynayo daraaddeed ama xaal aan ku rajaynayo wa rahbatan iyo baqasho aan kaa baqanayo daraaddeed ilayka xaggaaga aan markaa waxa rajaynayo oo aan ka baqanayo baqashada markaa min baa lagu gudbiyaa cidda laga baqanaayo in toos loo siiyana waa dhacdaa raqbadana markaysaga waxaa lagu gudbiyaa ilaa baa lagu gudbiyaa wakhtiyada oo xuruuf kale lagu gudbiyaana waa jiraa marka waxa weeye xaggaaga ayaan u irkanayaa adaan ku rajaynayaa adaanaan kaa baqaya dhabarkayga waxaan u iiliyey yacni xaggaaga adaan ku irkanayaa yani ku cuskanayaa raghbatan warahbatan ilayk ay liragbatin warahbatin ilayk laa malja'a walaa manjaa minka ila ilayk mar hamsada waa ka tuulaan sida badan badanba laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayk asalkeedu waa saas laakiin mar baa loo ekaysiiyaa manja iyo malja la ysu ekaysiiyaa si waxa weeye markaa isdiwaaj yacni markaa isu shabbahdo laa malja'a cid loo irkadaa ma jirto yani loo cararaa walaa manjaa iyo cid loo nabadgalaana minka adiga lagaga nabadgalaa ma jirto ilaa ilayka xaggaaga in loo cararayo loo nabadgelaayo mooyaane yacni ilaahay cid lagaga eeran karaa ma jirto waxa ilaahay kula doonay kaa badbaadinaysa ee allah marka laga cararaayo cadaabkiisa waa in xaggiisa loo cararaa fafiruu ila allaah cid yadoo laga cararaayo haddana xaggeeda loo cararaa waa allaho qura waa allaho qura aamantu bikitaabika aladii anzalta wa binabiyika aladii arsalt aamantu waa rumeeyey bikitaabika kitaabkaagaan rumeeyey alladii kaasoo anzalta ay anzaltahu aad soo dejisay wa binabiyika nebigaagana calayhi asalaatu wassalaam waa rumeeyey alladii kaasoo arsalta ay arsaltahu aad soo dirtay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka soo wariyey bi hada lafdi lafdigan buu ku soo wariyey kan ah fii kitaabi aladab kitaabka kitaabu ladab la yidhaahdo ku soo wariyey oo min saxiixihi saxiixiisa xaaluu kitaabuladabkaasi ka mid yahay wuxuu min saxiixii ugu qaydayaa adab kale oo uu allifay oo gaaroo kitaab gaara ayaa jira oo ku caanbaxay cunwaanka aladab almufrad bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdaan aladab buu isagu ku magacaabae almufrad tamyiis ahaan bay markaysaa culammadu ugu dareen bacdi sidaa sheegtaa jira calaa kulli xaal kitaabu aladab kitaab la yidhahdo saxiixulbukhaariga ka midi waa jiraa kitaab kaloo gaaroo kitaabu ladab la yidhaahdana waa jira ama aladab almufrad la yidhaahdo marka saxiixii ayuu ku soo wariyey saxiixiisa ayuu ku soo wariyey isku shardi maaha labada kitaabo kan dee saxiixulbukhaariga wuxuu u shardiyey acla sixa laakiin kana aladab almufrad isagu wuxuu leeyahay saxiix iyo xasan iyo daciif mid walba waa leeyihi mid walba waa leeyahay oo shardigaa dee uma shardin xadiidka siddeed boqol iyo sagaaliyo toban wa canhu baraa wuxuu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim qaala inuu yidhi qaala lii rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi idaa atayta madjacak haddaad waxa weeye markaa tagto gogoshaada makaanu jiifkaaga aad jiifsanaysa ee seexanayso fatawada' wuduu'aka lisalaa fatawadda' weysayso wuduu'aka weysadaada lisalaati salaadda aada u weysaysato weyse lamida mida weysayso marka madjacaka waxa weeye waa makaanu iddijaac waa meesha la jiifsada laga tilmaamaya marka makaanu jiifkaaga haddaad tagto bimacnaa doonto inaad tagto ay idaa aradta an taatiya madjacak fatawada'a weysayso wuduu'aka ay ka wuduu'ika weysadaada weyse la mida weysayso lisalaati salaadda aad u weysaysato weyse la mida weysayso uma dajic dabeedna jiibso calaa shiqika alayman dhinacaaga midigeeyana u jiibso wa qul waxaad tidhaahdaa dabeed dikrigan buu u laqimay nebigu calayhi salaatu wasalaam allaahumma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayk ila aakhirih wadakara naxwahu mid la mida ayuu sheegay wa fiihi waxaa ku sugnaa xadiiskaana wajcalhunna waxaad ka yeeshaa aakhira maa taquul waxaad tidhaahdo wixii ugu dembeeye ka yeel oo waxaad odhanayso waa inay ugu dambaysaa dikrigaasi ugu dambeeya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay balaa ibnu caazib waxau yidhi waan ku celceliyey buu yidhi dikriga caynkaasa markuu nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam waan ku celceliyey buu yidhi si aan u xasuusto u qaybo ayaan ugu celceliyey dabeedna markaan ku celceliyey baa waxaan idhi aamantu bikitaabika aladii anzalta wa birasuulika aladii arsalta halkaa wa binabiyika ayaan waxaan akhriyey wabirasuulika aladii arsalta markaasaa nebigu igu yidhi buu yidhi qul wa binabiyika aladii arsalta yacnii nebi ha ku bedelin rasuule wa binabiyika aladii arsalta dheh nebigaagaad soo dirtayna waa rumeeyey calayhi asalaatu wasalaam waxay ka qaataan culammadu adkaaraha iyo waxyaalaha ku soo arooray inaan lafdi lafdi lagu beddelin baa laga qaataa waayo alfaadda sharcan lagu sheegay oo lagu tacabudaayo allah lagu xusaayo lafdigan waxaa loo gaar yeelay alfaadda laynoo laqime laynoo sheegay waxaa loo gaar yeelay khusuusiyada ay leeyihiin marka lafdi kalaynu ku beddelaa meeshii buuxin maayaan marka waxaa laga qaataa adkaaraha waxa ku saabsan oo dhan inaan lafdi lafdii lagu bedeli karin macnana lagu warin karin marka laga hadlaayo axaadiista macno ma lagu warin karaa baabuladkaar wixii ku saabsan waa ka hadhan yihin iyaga marka macno laguma warin karo wakada waxay kaloo culammadu yidhaahdaan jawaamicu alkelim ee axaadiista ah ee macaanida badan koobsanaysa alfaadoodu yar tahay dee nebiga khusuusiyaa loo siiyey inii uutiitu jawaamica alkelim waxaa lay siiyey ee erayada macaanida badan kulminaya ayaa laysiiyey alfaadoodu kooban tahay kuwaasaa laysiiyey baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka maadaama khusuusiya nebiga la siiyey ay tahay oo khasaa'istiisii lagu daray dee ma keeni karo alfaad kale oo meeshii buuxinayso oo macnihii wada oofinaysa marka waxaa laga qaadanayaa dikrigan in wakhtiga hurdada la yidhaahdo marka loo diyaargaroobo waxyaalaha laga daliishanaayo waxaa ka mid a labada xadiis marka laysku daro marka la seexanayo in la soo weysaysto la soo weyse qaato oo sida salaadda loogu weysaystoo kale loogu soo weysaysto kadib waa in markaa la seexdaa oo dhinaca midig marka hore loo jiibsadaa looma jeedo caawo dhan baa dhinaca midig loo jiifayaa waa la isrogrogayaa laakiin marka horaa lagu bilaabayaa in dhinac midig loo jiibsado dhinaca midig in loo jiibsado ayaa lagu bilaabaya weysaysigan la soo weysaysanayaana waa marka ugu horraysee ruuxu marka hurdada markaa u jiifsanayo ee hadduu marka waxa weeyaan uu gamo oo uu baraarugo e, weysadii waa kaa jabtay ee soo weysayso haddana markaa sii seexa odhan maayo wakadaa hadduu markaa waxa weeyaan u baahdo inuu markaa khalaaga ama suuriga soo galo oo hurdadii intuu ka kacay uu khalaagii soo galay haddana weyse dambe u weysayso tii horaa ku filan waayo marka waxa weeye hurdadan dambe waxay taabicu tahay hurdadii hore attaabicu taabic saas aawoode ahlucilmigu waxay yidhaahdeen markastuu qofku kaco ma aha in la odhanaayo markaysa marka waxaan yani soo weysayso markaa eh, si aad marka ugu seexato u soo weysayso la odhan maayo waxa ku filan tii hore uu ku bilaaba ku filan taas ayaa ku filan dhinaca midig in marka hore loo jiibsadaa inay sunnataa laga qaadanayaan laakiin marka dambe geesuu doona ayuu marka u jiibsanaya jirjir u seexaya dhinaca bidix u seexaya yacni waxa weeye dhinacii midig ku soo noqoya inta mid walba waa sidaas weyi laakiin sunnadu waxay ku xasilaysaa marka ugu horraysa bay ku xasilaysaa dadka qaarkood waxay yidhaahdaan waa in xagga qibladana loo jeestaa laakiin sunno khaasoo ku soo aroortay qiblada in loo jeesto marka la seexanayo lama hayo shay caam oo kalea laga yaabaa dee inay ka deliishadaan in qibladu tahay qiblo inoo tahay inagoo nool iyo inagoo dhimanayba ya waistixlaalu qiblatikum yani waxa weeye beyt illaahi alxaraami axyaaan wa amwaatan laakiin taasi waa daliil iska caama ah. ee haddii sunno khaasi ku sugnaan lahayd ay sunno ahaan lahayd marka in loo jeestaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa samayn lahaa imaa ficlan wa imaa qawlan yacni odh ahaan iyo ficil ahaan baa mid looga heli lahaa ama labadaba looga heli lahaa mar haddaan naqli labada midnaba looga hayn khusuuskeedu inayn sunno ahayn ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa dikrigan in la odhanayo iyadoo la jiifo oo bimacnaa iyadoo la fadhiyo inta la akhriyo in markaa la jiifsado xadiiska ma waafaqsanaan fadhi inta lagu akhriyo in kadib ruuxu jiifsado ma ahee markuu jiifsaday oo dhinaca midig u jiifsaday dabadeed ayuu markaa odhanaya ya sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray naama calaa shiqihi alaymani uma qaal allaahumma laka aslamtu nafsii ilayk dikrigani waa fadli badan yahay saas aawadeed axaadiista waxaa ku soo aroortay ziyaado aanuu shiikhu inoo qorin oo tilmaamaysa haddii waxa weeye ruuxu marka uu ku dhinto hurdadaas wuxuu ku dhintay cala alfitra ya haddaad habeenkaa dhimato mitta cala alfitra fitradii baad ku dhimatay diinkii islaamka iyo fitradii baad ku dhimatay wuxuu koobsanayaa dikrigani duco wuxuu koobsanayaa tawxiid iyo dikri wuxuu koobsanayaa baahida uu allah u baahan yahay inuu markaa addoonku muujisanayo allahuma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawadtu amrii ilayk waalja'tu dahrii ilayk raghbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ila ilayk marka waxa weeye tawxiid iyo marka waxa weeyaan markaa ibtihaal allah la baryaayo ila waxa weeye ammaanta allah la ammaanayo cibaadada allah la caabudaayo rabbi la tala saaranayo allah la cuskanaayo yacni isaga lagu eeranayo cid kaloo looga cararaa ayna jirin waxay markaa e, laasimsanaysaa macno duco bimacnaa cid kale wax ii qaban kartaa ayaaban jirin baa macnuhu dhacay waxaa lagu soo gebagabeeyey aamantu bikitaabika aladii anzalta wa binabiyika aladii arsalta kitaabka haddii la rumeeyey iyo nebiga la soo diray haddii la rumeeyeyna dee dhammaan e, wixii laynagu waajibiyey inaan rumayno o dhanna waa la rumeeyey oo kitaabkii baa koobsanaya oo nebigu wuxuu la yimi in la wada rumeeyo ayaa koobsanaysa wayu'minuu bii wa bima ji'tu bihi wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk